أيا طالب العلم أيا قم لا فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله wcala aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaah waxaynu ku jirnay xadiis inama alacmaalu biniyaat waxaanaynu sheegnay xadiiska inuu wariyey cumar khadaab radia allahu tacaala canhu wa cumarun waxa weeyaan waa wa axadu alkhulafaaءi araashidiin wa axadu alcasharati almubashariin wa axadu man maata annabiyu sala allahu alayhi wasalama wa huwa canhum eesh raadin waxaa kaloo cumar uu yahay rasuulku sal allahu alayh wasalam dee so rasuulka soddongii wey soo ma leannu nebigu muxuu qabay aswaajtiisa maxaa ka mid aha nebiga alayh salaam xafsata bintu cumar radia allahu tacaala canha wa can abiha waxaanu idhi waa awalu man sumiya biamiiri lmuuminiin si caam ah waa qofkii ugu horreeyay amiiru lmu'miniin loogu magacaabo maxaan uga jeednaa hadalkaa waxaan uga jeednaa markan leena waa awalu man sumiya biamiir lmuuminiina cumuuman waxaa jira saxaabi isaga ka horeeyey oo amiiru lmuuminiin lagu magacaabay laakiin si khaasa loogu magacaabay yacni xaalad mucayan oo amiiru lmuuminiin ahaa waa saxaabiga la idhaahdo cabdillahi ibnu jaxsh cabdillahi ibnu jaxsh nebigu sariyo ayuu uga uga eh, sariyo ama gaadmo nebigu uu diray oo ciidan hawl loo diray howlgal loo diray ay rasuulku amiir uga dhigay kaasee amiirulmuminiin u bixiyey fayse waa uu ka horreeyey in amiirulmuminiin lagu magacaabo cumar uu ka horreeyey laakiin ta cumar maxay kaga duwan tahay dee cumartiisu tu caamay ahayd soo ma muminiin oo dhan buu maxay maxayu ahaa amiiru ahaa cumar khadaab radi allahu tacaala canhu waxaa la yidhaahdaa waxa uu waxa isla waxa maaragtay uu dhashay caamulfiil caamkii la odhan jiray saddex iyo toban sano sano kadib ayuu dhashay bacda caami ilfiili bitalata cashar sana ayuu ayuu dhashay waxaanu islaamay sanata sittin min annubuwa sanadii lixaad ee nebinimada intii markii nebi maxamed la soo saaray ayuu ayuu islaamay afartan qof ayaa uga horreeyay islaamnimada ayaa la yidhaahdaa afartan rag ah iyo dhowr iyo toban dumar ayaa islaamnimada uga horreeyey ayaa la yidhaahdaa waayo cumar radi allahu tacaala canhu markuu abuubakar dhintay ayaa lala beectamay oo imaarada muslimiinta abubakar baa u dardaarmay oo maaragtay ku dardaarmay ilaahayna islaamka waa ku ciseeyey radia allaahu canhu wa ardaa wax badan futuuxaad fara badanna ilaahay gacantiisa islaam muslimiinta waa ugu furay <clears throat> iyo waktigii khilaafadiisa cumar radia allahu tacaala canhu waxa uu ka mid a cajaa'ibta culimmadu taariikhdiisa ku sheegaan waxaa ka mid ah in uu axkaam badan oo qur'aanka ku sugan uu ku waafaqay qur'aanka oo intuu isagu ama nebiga u sheegay ama ku taliyey qur'aanku uu ku soo degay sidii isagu u sheegay muwaafaqaad badan oo qur'aanku uu cumar ku waafaqa ayaa jira culamada qaarna kutubbay ka alifeen kutubbay ka alifeen waxaa la yidhaahdaa cumar khadaab radia allahu tacaala canhu waxa uu wariyey sida culamada qaar sheegeen shan boqol iyo sagaal iyo soddon xadiis shan boqol iyo sagaal iyo soddon xadiis ayuu nebiga sala allahu aleyh wasalama uu ka wariyey khilaafada waxa uu hayay khilaafada radia allahu tacaala canhu waxa uu hayay sida aynu sheegnay abubakar markuu dhintay ayuu qabtay sana alaasa cashara sanadii saddexiyo tobnaad hijriga waxaanu dhintay sanadii saddexiyo labaatanaad ayuu dhintay macnaheedu waxa weeye waxa uu hayey toban sano iyo waxoogaa toban sano iyo waxoogaa ayuu hayay culimmada in badan oo ka mid ah waxay sheegeen inuu dhintay isaga oo Eh, saddexiyo labaatankii jirka inuu dhintay isagoo saddexiyo lixdan jira waa sida ay sheegeen mizi iyo nawowi iyo suyuuti iyo culimo kale oo badanba iyo ibn cabdilbar waa sida ay sheegeen inkastoo xaafid ibn xajar raximah ullah waxyaabaa meelaha uu hadal geliyey waay xadiiskan uu wariyey waxaynu nidhi saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam kelidii buu xadiiskaasi ka ansaxay walihaada xufaadu lxadiis waxay yidhaahdeen laa yasixu ila min jihati cumar radia allahu canhu way jiraan saxaabo kale oo laga wariyey laakin laa yasixu ila min jihatihi naam waxaana culimadu xadiiskani waa fardun gariib waa xadiis fardiya ah oo gariib ah bictibaar waana mashhuurun biictibaarin aakhar beri baynu sharixi doonaa taa markaaynu fardiga sharaxayno hada alxadiis waxaynu sheegnay inay culimadu sheegeen inuu ka mid yahay axad alaxaadiis alati calayha madaaru lislaam culimadu axaadiis bay sheegeen ay yidhaaheen islaamku waa ku wareegaya axkaamtiisu culimada qaarkood waa saddex bay yidhahdeen culimada qaarkood waxay dhahen axaadiistaasi waa afar qaarkood waxay dhahen waa shan aqwaal kalena waa la sheegay ahlulcilmiga qaarkood waxay sheegeen inuu xadiiskani ulus lislaam inuu yahay waxay yidhahdeen saddex xadiis baa madaaru axkaamtii shareecada oo dhami ku dul wareegeysa waynu sheegna waa maxay waa xadiisu aamaal inama alacmaalu biniyaat oo xadiisu cumar ah iyo xadiisu nucmaan ibnu bashiir alxalaalu bayinun waalxaraamu bayin iyo xadiisu caaisha oo ah man axdatha fii amrina maa laysa minhu fahuwa rad abu daawuud raximah llah waxa uu sheegay waa nisfu lfiqi bu hi xadiiska fiqiga niskii weeyaan imaamu axmed shaafici wuxuu ka wariyay inuu yihi yadkhulu fiihi hulusu lcilmi cilmiga saddex meelood marka loo qaybiyo meelahani xadiiskan bay soo gelaysa bacdu ahlilcilmina waaba ka badsheenba waaba ka badsheen cabdiraxmaan ibn mahdi waxaynu ka sheegnay inuu yidhi hada alxadiis waxa uu gelayaa fi halaasiina baaban oo abwaabta cilmiga ka mid a ah. abu cubayd qasim ibnu salaam waxaa laga sheegay inuu yidhi laysa shayun min akhbaari nabiyi sala allahu alayh wasalama xadiidun ajmacu wa agnaa wa akharu faa'idatan wa ablagu min hada alxadiis axaadiista nebiga kuma jiro xadiis ka ka kulmi ka koobi og oo ka qani ka waxa weeyaan hodansan oo ka faa'iido badan oo ka xeel dheer xadiiskan saa baab walba waa ku jira oo baabti cilmiga ka mid a ah. marka waxaynu u sheegaynaa aqwaashaasi si aynu u caddayno inuu imaamu nawowi xadiiskan u doortay liannahu inuu ka mid yahay darteed min alaxaadiis aljawaamic waadix ikhwaan waay waxaynu idhi xadiiskani asal waxa uu yahay waxay culimadu xadiiskan ku bilaabeen musanafaadkooda culimo badan oo ku bilowdayna waa sheegnay waxaanay ugu bilaabeen ayay idhahan culimmadu si cilmiga loogu baraarujiyo niyadiisa inuu saafi yeelo niyadiisa inuu saafi yeelo a'immaduna waa waa waddo ay mareen qadiyadda noocaasi bacdu ahlilcilmi bacdu ahli ahlilcilmi waxay yidhaahdeen sida cabdiraxmaan mahdi laga sheegay man araada an yusanifa kitaaban falyabda bixadiidi inama alacmaalu biniyat qofka doona inuu kitaab sanifaa xadiiska ha ku bilaabo xadiis xadiisna manacmanu biniyat waayo daalibulcilmigii iyo caalimkii iyo qaarigii iyo saamicii intaba waxaa lagu baraarujinayaa inuu niyadiisa cilmi maadaamuu raadinayo inuu niyadiisa ka dhigo saafi inuu ka dhigo si uu cilmigu ugu intifaaco oo cilmigii uu anfaco cilmigii uu anfaco waay <clears throat> inama alacmaalu biniyaat ayaa inoo qoran laakiin riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay inama inama alacmaalu biniya ismana diidayaan ismana diidayaan wuxuu nebigu yuhi inama alacmaalu biniyaat inama sixatu alacmaali binniyaati ama inama alacmaalu inamaa sixaة اlacmaali mutawaqifat binniyaati mutawaqifat binniyaati sidaa waa la yidhi sidaasaana saxa oo awle ah in la dhaha acmaasha ansixideedu waxay ku xidhantihi niyooyinka waaya acmaashii haddaba garanay hadday cibaadaad tahay cibaadadu waxay ku ansaxdaa niyo soo ma hadduu qof salaad galo oo salaaddaa aanu waxba niyeysanin oo aanu niyeyn inay faral tahay ama aanu niyeyn inay sunno tahay hadday faral tahay aanu niyeynin faralkay tahay ma duhurba ma casarba ma subaxba ma maqribba hadday sunno tahay noocay tahay aanu niyeysanin dee ka ansixi mayso marka acmaashii cibaadada ahayd niyada ayay sixadeedu ku ku xidhantah cibaadaadkuna niyaduna waa shay lagu kala saaro cibaadaadka laftooda anniya waxaa lagu kala saaraa bayna alcibaadaat waxaa kaloo lagu kala saaraa bayna alcibaadaati waalcaadaat cibaadada iyo caadadana waa lagu kala saaraa cibaadada iyo waxaan cibaado ahayna ficlu caado ah oo ficlu caada waa maxay matalan qof baa wuxuu iska caadaystay inuu markuu duhurkii guriga yimaado inuu maydho maydhashadaa uu maydhanayaa sida ay badan tahay wuxuu u maedhanayaa litabriid isqaboojin soo maaha iyo inuu daalkii iska reebo gusligaasi qofku uu litabriid u maydhanayo iyo gusliga qofku jinaabo ama xayd uu iska maydhayo xayd uu ka maydhanayo gabadhii ama nifaas ay ka maydhanayso ama jinaabo uu qofku ka maydhanayo nin iyo dumarku nin iyo dumar iyo ragkuu doonaba ha noqdo uu ka maydhanayo labaduba waa gusli xagga suurada soo maa laakiin maxay ku kala duwan yihin niyaday ku kala duwan yihin yaftariqaani eesh biniya idan caadadii iyo cibaadadii maxay ku kala baxeen niyad ayay ku kala duwanaadeen oo qofkaasi markuu guriga yimaado isaga oo wax waysada kuwa wax meydriga ku waajibiya aanu jirin iska qabowsanaya hadduu niyaysto inuu maydhashada uu maydhanayo uu u niyeysto inuu u isticaanaysto cibaadada oo salaada casar uu hore ugu kaco isagoo caajisan aanu kicin uu u niyeysto ama qadada uu qadaynayo uu u niyeysto qadadu waa shay caada uu qadadii uu mubaaxaayada uu cunayo uu u niyeysto inuu u cunayo si uu cibaadada ilaahay ugu ugu ugu xoogeysto oo aanu uga daciifin inuu cunayo ajar buu ka helaya aragtaa ajar buu ka helaya fadhiga qofku fadhi masaajidka uu fadhiyo hadduu iska fadhiisto iyo hadduu u fadhiisto cibaado alle ku caabuda way kala duwanaanayaan idan caadaadkii iyo cibaadaadkii waxaa lagu kala saara niyo acmaashii cibaadaadkaa ah laftoodiina niyaa lagu kala saara oo dee salaadaad tukanaysaa inay farar tahay iyo inay sunno tahay maxaad ku kala saaraysaa niyaa lagu kala saaray idan inama alacmaalu acmaasha waxaa suurtagala in looga jeedo tii cibaadaadkaahi waxaa kaloo suurtagala in looga jeedo acmaal oo dhan ama cibaadada haato ama caadada haato oo la leeyahay labaduba waxay ku kala duwanaadaan ajarna ku yeeshaan sixadooduna ku xidhantahy iyo in ajar laga helaa waxay ku xidhantahy maxay biniyaad bay ku xidhantay waay wa inamaa likulli mri maa nawaa buu nebigu alayhi isalaatu wasalaam qof walba wuxuu niyeystuu leeyahay oo qofkii khayr niyaystay niyeystay khayr buu helayaa qofkii cibaadadii niyeystay ficilkiisu cibaadu noqonaya qofkii ilaahay dartii waxa camalkii u sameeyey alluu kaga ajar dalbayaayo dee majuur buu noqonaya mid ajar ka hela oo thawaab ka hela ayuu noqonaya camalkiisiina qurbo iyo daacu noqonaya qofkii shar niyeystay qofkii shar niyeystay dee sharka uu niyeystay buu leeyahy calaa sabiili mithaal qof baa wuxuu hub u iibsaday inuu qof muslima qudha kaga jaro ayuu hub u iibsaday lacagtaa uu bixinayo iyo hubka uu iibinayo iyo hubka uu iibsanayo labadu waa dembi waayo muxuu doonay inuu ku sameeyo inuu macsiyo ku sameeyo rabaa soo ma a niyadiisa waa ilaa inuu qofku hub uu isku ilaaliyo naftiisa ku ilaaliyo iibsadaa min xayu lasli maxay ahayd mubaax soo ma laakiin hadduu u iibsado si uu dulmi ugu sameeyo tacaddi ugu sameeyo wuxuu noqonaysaa maxay miduu dembi ka kasbado walow yaanu samaynba walow yaanu dembigii samaynin mujarad inuu taa u iibsaday ayaa dembi ah inuu dembigu ku sameeyaana kaba sii daranba walaadaa u fiirsa rasuulkeenu muxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam ida altaqa almuslimaani bisayfayhima maxaa ka dambeeya falqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar laba muslim buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam hadday hub isula banbaxaan oo a intay mid walba hubkiisii soo qaato hubka iskala hor yimaadaan oo ay gowda iskaga saaraan hubkii falqaatilu walmaqtuulu fi naar buu nabi alay salatu salaam ka la dilay iyo ka ka wax dilayba labaduba naar bay ku sugayn buu nabigu laba labaduba waa mutawacadiina binnaar kuwa naar loogu yabahay wey ficilkaasina waa ficil kabiira ah qof muslima oo dee la dilo waaye muxaramna ah waay saxaabadii rasuulku waxay idhahen yaa rasuul allah qofka wax dilay warkiisu wuu cad yahay oo dee qof muslim uu qudha ka jaray soo ma famaa baalu lmaqtuul miskiinkan la dilay maxaa ku dhacay muxuu dembiga ku yeeshay waaba la dilay rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay dembigu inuu ka raacay niyaddu niyeysay innahu kaana xariisan fii qatli saaxibihi nebigu alayh isalaatu wasalaam oo ma isagaa canalisay haddaa waa laga gacan horreeyey une ha marka eeg niyaddiisu waxay inuu kofkan dilo ficila wuu ku daray weliba fa asbaxa ma'zuuran dabeedna dembi inuu noqday waxaa xadiisa soo aroortay oo kale qof aan ficilkiiba samayn niyadiisii haddana ku dambaabay rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi inama addunyaa liarbac dabadeedna nebigu wuxuu sheegay adduunyada dadka qaarkood ay soo gasho inay xumaanta iyo macaasida ay u adeegsadaan oo ilaahay ku caasiyaan rasuulku wuxuu yihi qofkaasi dee waa qof macsiyo samaynaya adduunyadii iyo risiqii alla u siiyey ilaahay ku caasinaya nebigu wuxuu yihi mid baa tamaniyaya isagoo is odhanaya animu aad lacag heshid oo adduunya lagu siiyo sida habe sida hebel baasha ugu baashaale aada ugu baashaashid macsiyadii uu sameeyey buu ayuu tamaniyayaa inuu heli lahaa manuu samayn la soco rasuulku wuxu uhi humaa fi lwisri sawaaun labadaasi kaa xoolaha xaaraanta xoolihii la siiyey xaaraanta ku bixinaya ee waxa weeyaan ilaahay ku caasinaya iyo ka gurigiisii iska fadhiya isaga tamaniyaya l ilahmalla maan xoole helaaan sidaas sameeya humaa fi lwisri hawaabu nabi uri alayh salatu salaam alla maxaa mid fidho ku diriraa oo dembi ka dhargay ya oan warisu hayno isla adigu cabkasanin baad oo intuu maqaaxiyaa fadhiisto dabka hurinaya oo shidaya oo afkiisa ku shidaya iyo warka beentuu naqlinayo allaa maxaa mid iska aamusanoo xataa aan shib shiba ah, shib ah oon kelmad laga maqlin laakiin ummad muslim oo islaynaysa qayb hoosta kala jiro allayli rehebel maanta way ku dhacday leh alla maxaa mid dembi loo qoraya fahumaa fi lwisri sawa rasuulku sal allahu alayi wasalam wuxu uhi ninka ilaahay xoole siiyey ee xoolihiisii bixinaya ee wujuuhul ku bixinaya ee ilaahay raalli ahaanshihiisii ku ku bixinaya dee ajar buu ka dhargay nin muslimaa tamaniyey marka oo israalla alla ilaahay muu xoola ku siiyo aad sidaa hebel ilaahay daacadiis iyo wujuuhul ku bixisay nebigu wuxuu ihi humaa fi ljri sawaa labadaasina ajarka way ka siman bu nebigu alayh isalatu wasalaam ajarka niyadda waa ka siman yihin wa inamaa likulli mri'in maa nawaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu markuu qaacidadaas sidaa u dhigay ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay camal acmaashiisa camal acmaashii daacaadka ahaa ka mid a oo niyada ku kala duwan dawanaaday buu sheegay rasuulku wuxuu sheegay sal allau alay wasalam wuxuu yidhi wuxuu yidhi nebigeenu sal allah alayh wasalam wa inamaa likulli imriin maa nawaa rasuulku wuxuu yihi faman kaana faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulih qofka hijradiisu ay ka ahayd inuu ilaahay darti u hijroodo diintiisana la fakado ya sharcigana u hoggaansamo rasuulkana sala allahu alayh wasalam u hiiliyo ya man kaanat faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulih qofkii ilaahay dartii iyo rasuulkiisa sal lla slam taaco u adeecaya u hijrooda ee ay hijradiisu xagga ahayd xagga niyada iyo xagga qasdiga iyo xagga caqdiga niyatan wa qasdan wa caqdan ay sida ahayd fahijratuhu ila allahi wa rasuulihi xukman wa sharcan fahijratuhu ila allahi wa rasuulihi xukman wa sharcan hijradiisu waana hijro dee xagga ilaahay iyo xagga rasuulkiisa ahaatay oo loo aqbalayo oo uu ajar ka helaayo oo uu ajar ka helaayo weeye hijro maxaa la idhaha hijradu luq ahaan waa atark oo inaad shay ka tagto tarku lwadani walintiqaalu ilaa gayrihi wadankii aad degenayd inaad ka tagto ayaa la yidhaaha hijiro meel kanla aad tagto ya waay <clears throat> laakiin hijro waxaa la idhaha sharciga mufaaraqatu bilaadi اlkufri ilaa bilaadi اlislaami khawfa min alfitnati wa firaaran biddiin waxaa la yidhaahdaa inuu qofku dal gaalo ka qaxo dal muslimna u qaxo diintiisu la baxsanayo darteed oo uu fidno uga baqayo darteed maaragtaada hijrada sharciga lagu ammaanay taa wey ee ilaahay ajarka fara badan le uu ka dhaliyey yaa waman yuhaajir fi sabiili illahi yajid muraaqaman kaiira wa saca yajid muraaqaman kaiira wa saca nacam hijradaas waa inuu waa hijra sharciga aada loogu ammaanay hijro sharciga aada loogu ammaanay wey hijradaasi waa uu sharcigu ammaanay waa in beled gaalo laga hijroodo beled muslimna loo hijroodo diintaadaad la baxsanaysa darteed iyo fidna ka cararaysa darteed maantana xaalkeenu meeshu maraya waa naqaana beled muslim baa laga hijroonayaa beled gaalana waa loo qaxayaaya waa loo tahriibayaa waxaana laga soo dheefay ha dhowto dee dadka tahriibaya ama tegaya badankooduna badankooduna waa dad aan cilmi sharciga ay shubahaadkii iskaga difaacanna lahayn diyaano adag iyo tadayun adag oo ay iskaga difaacaan shahawaadkiina aan lahayn fafutina kaiiru minhum in badan ayay ka mid deedna waa fitnowda fitunuu can diinihim wa futinuu waxa weeyaan fii aakhiratihi hijradaasi culimadu waxay dhaheen hijradu way noocyo badanta taasi waa noocyadeeda ugu weyn ugu waaweyn bay ka mid tahy waxaa kaloo hijrada hijradaas yani la mid ah qofku <clears throat> waxaa laga yaabaa dadkii qaarkood inay dhahdaan oo saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam beled gaalay u hijroodeen iyagoo diintoodu yaa la la la la la fakanaya maxaa loo diidaya in buldanta gaalada loo hijroodo hada ishkaalun waarid sha ya sax a saxaabada rasuulka xaggay u hijroodeen alxabasha alxabasha ma dal muslim bay ahayd dal gaale ahayd nasaaray ahaan xabashadu soo ma ah, jawaabteedu waxa weeye mayba nebiga calayhi salaatu wasalaam faray in loo hijroodo dalkaasi sababtana wuu sheegay faina fiiha malikun laa yudlamu nnaasu cindahu nebigu alay slat slam xabasho qabta boqor baa haysa aan dadka agtiisa lagu dulmin ya marka rasuulkaa ogolaaday taas amaa taa wixii ka soo hadhay nebigu wuxuu uhi laa tataraa'a naarahuma muslim iyo gaal iyayna dabkoodu isku bixin iska daa inay wada degaan iyayna isu bixin bu nabigu ala iyayna isu muuqan rasuulku wuxu uhi beri baan ka ahay muslim dega gaalo dhexdeed alayhi salaatu wasalaam waaa la waxaa kalaynu leenahay bal maanta adduunka waxaad sheegtaa ninka boqoree gaal eh ahan dadka agtiisa lagu dulmin man huwa fi axad bi hadihi sifa ya de qaar haddaan sheeg sheego oo dalalkooda dadku u yaacaan dee waa waa laga dheragsinya xaalkooda waa laga dheragsinya xaalkooda waa cagsiga maanta dalalka gaalada gaalada haysata xaalkeedu waxa weeyaan waa dalal dadka lagu dulmiyo weliba muslim lagu dulmiyo haddaad doonto beyinana ninkii nin baa la yidhi hebelow xidiya qubad maaragto markaasuna aanay igu dul qufteen xudiyo soo daatay maaragtay baa lagu su ayarana igu dul daateen buui markaa nimankii ba meesha tegey khabarkeedii raggaasaa haya ee balwarayso cajaayib baad maqli doontaa cajaayib ayaad maqli doontaa alla maxaa hooyo awlaaddeedii laga gaalaysiiyey alla maxaa qof muslima loo loo tun sheegtay oo jeel lagu riday alla maxaa hooyo awlaaddeedii laga qaaday oo kiristan gacanta laga saaro waay hijrada dalkaala laga hijroodaa waa waa baaqi marka ajar baanu qofku ka helayaa ajar ayuu qofku ka helayaa rasuulkeenu wuxu uhi sal allahu alayh wasalam waman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuha qofka u hijrooday adduunyo darteed aw imra'atin yankixuha ama gabadh gabadhuu guursado darteed u hijrooday labadaa mid buu u hijrooday labadaa mid ayuu hijrooday fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi bu nabig alay sala slam wuxuu leeyahay wixii u hijrooday un ah ninkii adduunye uu hijrooday wuxuu leeyahay dee adduunye wixii uu ka helo lahu maa wajad minha qofkii u hijrooday xoolo soo helo tijaaro meesha ka samayso ee xoolo doontay dee wixii uu doontuun buu leeyahay ama ha yaraato ama ha badnaato intaasun buu helaya wax dee ajaro uu ka helayaa ma jirto hijradiisii kadaalika qofkii u hijrooday dee gabadhu islahaa soo guurso ya idu islaam waxoogaa bay haysataa hadda ku dabqabso ma garata yaa ku qadimayside ku dabqabso hadduu hijroodo ya dee intaasunbuu helaya ah, intaa u hijroodunbuu leeyahy wax kale ma laha yacni wax ajar ahoo dee looga qorayaa ma jiro wixii u hijrooday buu leeyahay hadduu shar yahayna waa shar hadduu khasaare yahayna waa khasaare hadduu waxa weeyaan dembi yahayna waa macsiyo wahaa kada yani waxii u hijrooday waxaanayn heli maayo nebigu wuxuu yihi fa hijratu ilaa maa haajara ilayh wuxuu nebigu u yidhi waa taxqiirun lima talabahu min amri dunya waistihaanatu biha adduunyadu inay wax liidata tahay ayuu rasuulku sal alla alay wasalam tilmaamaya culimadu waxay dhaheen adduunyadu miyaanay ku jirin hadalka ah waman kaanat hijratuhu lidunya yusiibuhaa miyaanay ku jirin imra'adu imra'adu ele waxyaabaha mutacu dunyaday ka mid tahy maxaa nebigu aw imra'atun gaar loogu sheegay waxaa gaar loogu sheegay tahdiiran minha adduunya iyadaa laga digaya adduunye iyadaba waxa gaar loogu sheegay waa digniin lianna dumarku waa fitnatu hadihi lumma in badanna ragga diintooda way ka fidnayaan alla maxaa nin wax isku xidxidhay oo nin raga islahaa gabadi gambar ugu fadhiisata intiba ka kala tuurtay intay ku musanawda ya <laughs> marka rasuulka sal allahu alay wasalam khuduurada labadaasi ay leeyihin buu gaar ugu magac dhaafay bacdu ahlilcilmi yidhahdee oo shuraaxda xadiiska ka mid ihi waxaynu ku khatimaynaa walaalayaal <clears throat> waxa uu yidhi waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin niyada maxalkeedu inuu qalbiga yahay anniyatu maxaluhaa fayn maxaluha alqalb maxaluha alqalb ayib in lagu talafudaa sunno ma tahay mise maaha in lagu fudaa sunno maaha midh daliilana looma hayo inay sunno tahay in niyadii lagu dhawaaqo sunno maaha marka laga reebo xajka xajka niyadii waa lagu dhawaaqayaa wixii la niyeeyaa lagu dhawaaqayaa rasuulkaana lagaga dayanaya maxaa daliilu ah khuduu canii manaasikakum ayuha annaas khuduu canii manaasikakum rasuulku dadku maqashiyey talbiyadii waanu baray marka xajka niyada waa lagu dhawaaqayaa waxaa la israacinayaa qalbigii ama caqdu lqalbi iyo atalafudu biltalbiyati baa la israacinaya amaa wixii kale rasuulku sal allahu alayh wasalam me niyo kaluu ku dhawaaqay kama sugna sunnana maaha in la yadhaha waa mustaxabna daliil bay u baahan tahay daliil walaa daliila rasuulkiiyo saxaabadiisii toona lagama hayo usalli fardi salaati duhri arbaca rakcaati laa maxalla laha min alicraabi meella sharciga kagama taallo walow kutubta fiqiga ha ku taallo walow kutubta fiqiga ha ku taalo walow dadka qaarkood ha yidhaahdaan bacdu ahlilcilmina way sheegeenbe ha yidhaahaan niyaday xoojinaysa rasuul nebi maxamed muu garan waayin hadday niyada xoojinaysa inuu dadka baro maaka <coughs> muu dhiman rasuulku sala allahu caleyh wasalam ilaa isaga oo bayaamiyey wixii diina ummaddan loogu soo dhiibay mooyaane lam yatruk shaaridatan walaa waarida bayaankii sharcigiisa ka mida ilaa wuu bayaamiyey rasuulku sal alla alay waslam ma nebigii yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli ay saxaabadiisu ka xifdiyeen salaaddii ee intaasoo jeer tukaday si uu iyaga u baro ee intaasoo jeer u weysaystay hortooda ku weysaystay siduu u baro ee rasuulka sala allahu caleyh wasalam bayaankii ilaahay u soo dhiibay dhammaantii bayaamiyey ayaa wuxuu ka tegay usalli fardi salaati duhr abadan yaa ikhwaan wax jira ma wax jira ma sheeke waaye war saxa maa warkaas bacdu ahli lcilmi waxay sheegeen inay bidcata bacdu ahli lcilmi waxay sheegeen inay bidcata dadka qaarkood waxay yidhahdeen dadka waayeelka ah ayay niyada u kabaysaa bay yidhahdeen oo rasuulka saxaabadiisii waayeel kuma jirin kulluhum kaanuu shabaab minayna laka hada alkalaam rasuulka saxaabadiisii waxaa ku jiray sinin waliyo daa walba way lahaayeen dumar baa ku jiray oo rag baa ku jiray waayeel baa ku jiray oo dhalinyaraa ku jirtay oo carruur baa ku jirtay muxuu u beri waayo waxaa ku jiray kuwo baadiyaa ka yimid nebigu alayh salaatu wasalaam saxaabadiisi oo intay u yimaadeen uu baray sharaa'ic alislaam wixii uu ka beri karayay dabadeedna noqday wuxuu beri waayay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam marka dadka qaarkood la idhaha waar sunno maaha war ka daaya bay waxay ku cararayaan caalim fulan baa sheegay dee caalim fulan hadduu sheegay oo aanu oo aanu oo aanu wax daliilo ah lahayn dee ilaahay wuxuu kuga addoonsaday nebi maxamed diintiisi baa ilahay kuga addoonsaday aakhire lagu odhan maayo imaamu nawowi diintuu sheegay ma wada qaadato lagu odhan maayo lagu odhan maayo imaamu axmed aqwaashiisii o dhan ma ku wacda camal fasha laakin waxaa lagu odhanayaa maada ajabtum lmursaliin sax culimada lagama maarmo warkooda diinta iyagaa dadka u sharaxay fahansiiyey laakiin wixii ahlulcilmigu tilmaamaan inay kalad tahay waa in la tilmaamo inay kalad tahay ceebi kuma sugna subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk